بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد اللهم زدنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا قال المصنف رحمه الله tacaala raxmata واسعة فصل في المسح cala alkhufayni waljabiira fasal wuxuu u yahay masaxidda khufaynka la masaxayo iyo kabniinyaha fain kaana calayhi khufaani shaqsigii haddii korkiisa ay laba khuf tahay iyo wanaxwuhumaa wixii la mid ah laba khuf sida jabiiradii oo kale ama waxa weeye maalan shuraabkii oo kale oo bimacnaa sharabaadadii ah ashuraab masaxa calayhimaa wuu masaxayaa korkooda in shaa haddii uu rabo haddii khuf ama sharabaado ama naclayn kabo iyo wax la mida uu sito waxa u bannaan inuu masaxo yowman maalin buu masiixi iyo walaylatan habeen lilmuqiimi kii negaa wixii aan jabiirada ka ahayn kabniyaa wixii aan ka ahayn ee la gashado hadday tahay khufayn iyo hadday tahay jawrabayn oo bimacnaa sharabaadadii ah iyo hadday tahay naclayn oo uu kaba sito saddexdaba adiladu way ku sugan tahay waxaa u bannaan inuu masaxdo habeen iyo maalin hadduu neg yahay wa halaaata ayaamin saddex maalmood buu masaxan oo bilayaaliyihinna lala qabo habeenadooda lilmusaafiri kii sadcaalka ah halaaata ayaamin bilayaaliyihin ay maca layaaliyihinna saddex maalmood oo habeenaduna la jiraan lixdaa caanamaal ayuu masaxanayaa lilmusaafiri kii sadcaalka ahaa bishardi iyadoo la shardinayo an yalbasahumaa inuu xidho khufayinka humaado khufayinka ah calaa dahaaratin dahaaro inuu ku xidho walaa yamsaxahumaa waana inaanu ku masaxanin bishardi ila fi lxadai alasqar xadaska yar mooyaane mid kale waa inaanu ku masaxan waxa uu tilmaamayaa waxa loo yaqaano khufaynka oo adilada ku sugani mutawaatir tahay oo xadka mutawaatirka cinda almuxadisiin la yahdo ay gaadhay bal culamaau sunna ay ku daraanba fii baab alcaqaa'id iyagoo uga jeeda ahlulbidaca raafidada ama shiicada iyo khawaarijta iyo qaybaha qaarkood oo ahlulbidac ah oo ahlu sunnaha ku khilaafay daraadood ayay mas'aladaa fiqiga waxay u geliyaan fii baabi alcaqaa'id maadaama caqaa'idda lagu dawinayo kutubu sunna ay tahay wixii markaa waxa weeye caqiidada ahlu sunna ku sugnaatay ayna kaga gedisnaatay ee ku khilaaftay dawaa'ifta ahlulbidaca ah sidaa daraaddeed baa jabiirada xale cafwan khufaynka maadaama oo bacdu ahlilbidac ay ahlu sunnaha ku khilaafeen adiladeeduna xaddulmutawaatir ay gaadhay ay ku sugaan ahlu sunnuhu fii baabi alcaqaa'id iyo kutub ulfiqi dadkaba markaa labadaa khuf iyo wa naxwuhumaa wixii la mid ah oo wixii la midana waxay noqonayaan sharabaadadii oo jawrabaynkana xadiiskiisu waa sugan yahay adilada kutimi waa saxiix naclaynkuna waa la mid labada kaboodna iyaguna waa la mid oo maalan kabaha buurka ayaa wixii maa yaquumu maqaamahum wixii martabadooda degaya waxay noqonaysaa in la masaxan karo in la masaxan karo markaa shaksigii iyadoo wax daruuro ahi aanay jirin oo wax danoo ku kallifaysaa aanay jirin ee arrintu ay tahay fii xaali اlikhtiyaar xaalad markaa caadi ahoo shaksigu isagu sidan uu doortay sida awadeed buu u yihi inshaa sheikha laftiisu haddii uu rabo wuu masaxanaya hadduu iska daayana dhibaata kuma jirto marka masaxa calayhima in shaaa wakaakuwi waa hadduu rabo waayo waa fi xaal اlikhtiyaar waa xaaladda aan daruurada ahayn ee arrintu isku toosan tahay ay iska caadi tahay ayaa bannaan inaad masaxato iyadoo wax dhiba aanay ku ahayn qabow iyo wax kale toona ee aad rabto inaad sunnada nebiga raacdo sala allahu alayh wasalam iskana hawl fududaysato oo khufeynkan lagu leeyay waa la masaxayaa waxay ka bedel yihiin addimo maydhkii halkii addimada la maydhi lahaa ayuunbaa farahoo qoyan dusha sidaa looga marinayaa sharabaadka ama kaba ama khufeynka haddii aad khufaf gashan tahay saddexda tu ay tahayba waxaa adinka aad ku sidatay aad gashatay farahoo qoyanuunbaad sidaa wixii dusha uga marinaysa addima maydhkii ayaad kaga nasanaysaa marka oo addima maydhkii baa meesha ka baxaya marka wuxuu tilmaamay muddada la masaxanayo oo ah yowman iyo walayla habeen iyo maalin oo muqiimkii u sugnaaday iyo saddex maalmood iyo habeenadooda oo la socda oo musaafirkii u sugnaaday si kale haddii loo yidhaahdo afar iyo labaatan saac buu masaxanayaa qofka negi ka sadcaalka ahina labiyo toddobaatan saac ayuu masaxanayaa oo saxiixu waxa weeye inuu yahay muqadarun bimuddatin wa zamaan inuu yahay khufaynku wax ku qadaran muddo iyo zamaan laa bisalawaatin kuma qaydna salaado kuma qaydna oo bacdu cilmi baa waxay mareen yowman walayla waxaa looga jeedaa shan salaadood ayaa lagu tukanaya haddaan jamcini jirin oo salaado la jamcinaya aanay jirin haddii la jamcinayana inta ugu badani waa toddoba salaadood laakiin qowlkaasi sax maaha qowlka sidaa u fekeraya qowl saxa ma ah oo in la yidhaahdo saacadda aada masaxanto saacaddeeda shan salaadood baa ku jira markaa shan salaadood unbaa looga jeedaa oo habeenka iyo maalinta salaadihiisu waa shan dabeedna salaadihii shanta ahaa lagu qaydo oo la yidhaahdo haddaan salaad la jamcinayaa jirin oo markaa laba salaadood baa ku biiraya oo markaa toddobay noqonaysa haddaanay sidaa ahayn waa shanun oo tusaale ahaan duhurka haddaad masaxashada bilowdo ama casarkaba aada bilowdo oo salaadaa la jamcinayo casarkii waxaad tukan kartaa markaad bilowdo tii duhur iyo tii casar oo jamci ah waa laba salaado maqribki iyo cishahana dacalkaa doonto u raro iyaguna waa waa labo halkaasi waa afar soomaa subixiina waa shan duhurkii haddaynu xilliga duhurka bilownay oo kale haddaynu salaada casar la jamcinno maxay noqonaysaa waa toddobaad markaa salaadood qolo xagga salaadahay ka eegto waxay ahdeen yowma waleyla waxaa looga jeedaa khamsu salawaatin ayaa lagu tukanaya ilaa bijamcin inay tahay oo laba salaadood sidaasoo kale ugu biirto ay toddoba noqoto mooyaane laakiin qowlkaasi sax maaha waxaynu leenahay masxigu wuxuu ku xidhan yahay bimuddatin laa bisalawaatin mudduu ku xidhan yahay muddaduna waa afar iyo labaatan saac wakhtigaa aada bilowdo ilaa wakhtigiisaad masaxan kartaa salaaduhuna tiro badan bay gaadhi karaan inta doontaad ku tukan karta waayo dahaaradii kaa jabi mayso waxa kaa dhammaanaya aynu muddaynaynaa waa maxay waa masaxista hadda waad masaxan kartaa markaynu nahanaad khufaynkii masaxato wakhtiga wakhtigiisa waad masaxan kartaa baa loo jeedaa laakiin loogama jeedo salaadaha halkaa ku dhammaanaya ee waxaynu heli karnaa marka aynu haddoo kale bilowno berito waktiga wakhtigiisa markay daqiiqada ka hadhsan yihiin haddaynu masaxanno shan salaadoodoo dambaynu ku tukan karnaa in allaaliya waayo waxa inaga dhacaya ee kisbaayargaroobaya waa maxay waa masxiga laftiisa maaha maaha dahaarada masxigii baa lagu odhanaya warho iminkaba waxaa kuu hadhay shan daqiiqo xilligaad masaxan lahayd haddaad masaxan weydo wuu kaa dhammaado laakiin haddaad masaxato wuxuu kuusii shaqayn karaa maxay in allaaliyo intaad dahaaro qabto waayo muddo dhammaanshiyuhu wuxuu kaa dhammaynayaa masaxashada ee dahaaradii aad masaxashada kugu kuugu sugnaatay kaa baabiin maayo kaa baabiin maayo waxaynu markaa mudaynaynaa waa masaxidda lafteeda laakiin dahaarada lafteeda maaha oo markaa saacaddii kaa dhacdo waysadiina way jabtay maaha waysadaadii masaxashada ahayd waad iska qabtaa ee waxaa kaa dhammaaday waa inaanad masaxan karin ee ilowba ilow weysada weysadaa ku xigta waa macal maydh tii hore masaxashadu maxay lahayd ahayd meesha ka baxayay oo waxaa kuu bannaanaanayay markaad weysaysato inaad addimada iska dayso khufaynkun sidaa dushooda u taabato saasuna masaxdo iska dhaafto laakiin marka dambe ee wakhtigaa ku xiga waxay noqonaysaa inaad waxa weeye masaxaaddii la timaaddo khufaynka aad masaxaysa marka waa yowmun iyo walleyla oo muqiimkii u sugnaatay iyo saddex maalmood iyo saddexdeedu habeen laba toddobaatan saac oo u sugnaatay kii sadcaalka ah shardi waxa ah buu yidhi khufaynka markaad masaxanayso inaad dahaaro kaamil ah ku gashatay dahaaro ah waxaa looga jeedaa macal adima maydha ah oo iminka saad isaga weyse la'dahay adimo bilaa wayse ah intaad sharabaada geliso ama khufayn geliso ama kaba buura ku jufto intaad weysaysato masaxan maysid waayo kabaha goormaad gelisay adinka adinkoo bilaaweyse abaad gelisay taasi markaa masaxaaddii ma suuragal ah ee waxaa lagama maarmaan ah markaad khufaynka gashanayso ama sharabaadada gashanayso ama kabaha maadaamaynu nidhi saddexdaba adiladoodu waa saxiix waana sugan tahay bal adilada khufaynku waaba mutawaatir waxay noqonaysaa inaad waxa weeye markaad weysada dhammaystiratee macal adimada maydho ayaad khufaynka gashanaysaa ama sharabaadada ama kabaha dabeedna maxaad u niyoonaysaa wixii ka dambeeya afar iyo labaatankii saac ama laba toddobaatankii saac hadba midaad xaq u leedahay inaad addimadaa ka maaranto maydhooda iskaba diiso oo sharabaadadaadaasi kuugu jiraan oo markaad weysaysanaysaba jidhka kale markaad u weysayso farahoo qoyanu sidaa dusha uga taabsiiso iska kacdo khufaynka macnihiisu waa sidaa wey <clears throat> marka calaa dahaara waa bishardi inaad ku xidhataa waana shardi ijmaac ahlulcilmigu ku yahay wuxuu kaloo yidhi walaa yamsaxuhumaa ila fi lxadasi اlasqar xadaثu اlasqarka xadaska yar wixii wayse waajibin jiray ayuunbaa adimamaydhku laga maarmayaado khufka la masaxaya ama hadday kugu dhacaan wax mayd waajibiyaa khufaynka waa la bixinayaa ilowba ilow adduumadana waa la maydhaya jidhkaba waa la wada maydhaya wain kuntum junuban faطaharuu iyo wixii la mid ah. ragga iyo dumarkaba ruqsu u yahay ee ragga gaarkuma aha marka haddii gabadhii ama xaydki ku dhaco ama ninkii jinaabo iyo wax lamida ah ku dhacdo ilowba ilow wuu bixinayaa khufaynka maydh kaamilaanuu la imanaya ama maydha maa yaquumu maqaamaha ayuu la iman marka xadasulasqarkuunbay qusaysaa waana sidaa uu sheegay biitifaaq ahlilcilmi can anas marfuucan anas ibnu maalik waxaa laga wariyey marfuucan isagoo nebiga u kor yeelaya sala allahu aleyh wasalam inuu yidhi nebigu idaa tawada'a axadukum axadkiin markuu weyshaysanayo idaa tawada'a hadduu weysaysta axadukum axadkiin oo walabisa uu xidho khufayhi labadiisa khufna uu xidho falyamsax calayhimaa korkooda ha masaxo walyusalli fiihimaa hana ku tukado walaa yakhlachumaa yaanuna bixinin in shaaa hadduu rabo waajibkumaaha waa hadduu rabo ilaa min janaabatin janaabo inuu ka bixiyo mooyaane hooyada iyada waa laga bixinaya mar haddii janaabo tahay janaabo looma masaxdo rawahu alxaakim wasaxaxahu xaakimka ayaa soo bixiyey waana saxiix yeelay ahlulcilmiguna in badan oo ka mid mida sidaasi ayay markaa u tilmaameen xadiisku inuu saxiix yahay xadiiska safwaan ibnu casaalna sidaasi la mid ah ayuun buu faa'iideyn fain kaana calaa acdaa'i wuduu'ihi hadday tahay xubnaha weysadiisa iyo waqayrihi waxba shardi maaha weysadu waqayrihina u idaafe inagaa ku darnay iyo waqayrihi qayrkiiba waxba xubnaha weysada un shardi maaha ee xubnaha weysada hadday ka saaran tahay aw hayrihiba ama xubno kale ay ka saaran tahay jabiiratun kabniyo calaa kasrin markaa ku dul sugnaaday jabniin dee aw hayrihi dheh iyadana u qadar ama kabniyaba ma saarna eh jabiiradu calaa hayrihi bay saaran tahay meelaan kabniya ahayn aw dawaa'un baa saaran dawo calaa jurxin waxa weeye dhaawac bay saaran tahay ama dawaa meel dhaawaca saaran oo balastarra iyo waxbaa saaran wayaduruhu اlquslu maydhuna way dhibaysaa masaxahu wuxuu ku masaxayaa bilmaa'i biyuu ku masixi fi lxadasu alakbar xadaska weyn iyo walasqari ka yar xataa yabra'a ilaa intuu ka bogsanayo khufaynku iyo jabiir iyo iyo muxuu ahaa waxa loo yaqaano naclaynka kabihii iyo jawrabaynka oo sharabaadadii ah dirkuba waxay ku gaar yihiin adimada oo weysadeenna maxaa ka baxaysay addimo maydhka laakiin tan markaa kabniinyuhu iyadu way ka duwanta oo marba halka la saarayaa waa bixasabi alxaaja waa halka baahidu keensato wey marba waa sida baahidu keenayso oo kuwaa hore laguhun baa la gelinaya waxaanay ahaayeen iyagu fii xaali اlikhtiyaar markay arrintu iska caadi tahay laakiin jabiiradu waa fii xaali daruura iyadu waa dane sabta oo iminka intaad balastar wejiga iska saarto ma odhan kartid aadaan waxba qabin dushaan ka masaxaya maanta jabiiraan isa saarayaa balastar baan wejiga kusoo dhejisanaya ma suurogala laakiin khufaynku maxay ahayd markaad doonto in shaa'a waa kii wadaadku ina lahaa amaa tan iyadu waa qasab oo ama waa ama waa kabniinyo la saaraya jabniin ama waa dhaawac kale oo wax lagu didayo marka fii curfi اlfuqahaa jabiira markeeda horeba waxaa la yidhahdaa kabniyaha kulu maa yasturu اljurxa fahuwa jabiiraة cinda ahli اlcilm wax kasta oo dhaawaca qariya kulu maa yasturu اljurxa wax kastaoo dhaawaca qariya oo nabarka qariya yusamaa jabiira cinda ahli اlcilm jabiira la yahdaa haddii nabar wejiga in balastara lagaa saaro iyo haddii caloosha in balastara lagaaga dhejiyo iyo haddii meel aad ka jaban tahay wax lagaaga xidho kullu haada yusamaa jabiira marka shiikhu wuxuu inoo sheegay laba farqi oo u dhaxeeya jabiirada iyo masxulkhufaynka iyo waxyaabaha la midka ah marka qodobka koowaad waxa weeye waxaan loo yaqaano masxul khufaynku wuxuu ku gaar ahaa fi lxadas اlasqar siduu inoo sheegay ama kan dambe muxuu inagu yidhi fi اlxadas اlakbari wاlasqar labadaba wuu shamlinaya oo waxaan kabniyaha loo yaqaano waxaa loo masaxanayaa xadas yar iyo xadas weyn kii kugu dhacaba waa loo masaxan laakiin ka hore khufaynka wuxuu quseeyaa oo qura xadaska asqarka ah ee xadas oo kugu dhacay ma masaxan kartid waad maydhanaysaa waa midda labaadee kii hore mudduu lahaa siduu inoo soo sheegay mudduu lahaa oo qofka muqiimka ahay negna yowman walayla ka kalena alaaatu ayaamin bilayaaliyihin saddex maalmood oo habeenadooduna la socdaan labiyo toddobaatan saac buu ahaa laakiin kan muxuu inagu yidhi xataa yabra'a ilaa uu ka bogsanayo sanawaadna ha qaadatay waad masaxanaysaa oo jabiira wakhti ma leh intaa kabniyuu kugu xidhnaanaya wakhti ma leh dhaawacaagaasi intuu daboolan yahayba waxa weeyaan waad masaxanaysaa ee ka furi maysir gacan baa la ii duubayoo marba waan ka furayaa markaan weysaysanaya suuragal maa faruhunbad oo biyelahumbaa dusha saa ugaga yara masixi kabniya bis dabadeedna saadaad ku tukan xubna inta kalena waa la maydhi xataa yabra'a waxaa kaloo furuuqdii ka ah waxaan loo yaqaano jabiiradu waa innagii tilmaanayoo waa daruura iyo danay kugu qasabta qof iminka wax isku duuduubi karaa meel wax iska saarsaari karaa ma jiro laakiin khufaynku waa fii xaali اlاkhtiyaar waa adigoo aan midh qabin ayaad iska masaxanaysa waa midda kale ee khufaynku iyo naclaynka iyo jawrabaynku waxay ku gaar yihiin adimada laakiin jabiiradu meelna gaaruma laha ishaa lagaa saari wejiga kalaa lagaa saari dhakada iyo madaxaa lagaa saari calooshaa lagaa saari lugaha waa meeshii ay ku dhacdaa un xubno weyse ha noqoto ama yay noqon oo xubno weyse markay tahayna weysaday qusaysaa xubnaha kale markay tahayna maydhay qusaysaa oo haddii calooshaa balastar kaa saaran yahay markaad weysaysanayso xubnahaagii weysadu waa kuu bannaan yihiinoo dee caadi baad u weysaysan ummadda kalead la mid tahay laakiin markaad maydhanaysaa baad ummadda kale ka duwanta oo odhanaysaa halkan caloosha la marin maayo biyaha eh jinaabo iyo waxna waa igu yaraa si noqdeene saan u maydhaa markaasaa lagu odhanayaa inta bed qabtana maydh jidhka halkaa calooshaee barasarku kaa saaranyahna farahoo qoyan meesha sidaa dusha uga yara mari biyaha u dhowaynin marka waa min yusri shariica fudaydka shariicada alle subxaana wa tacaala maa jacala calaykum fi اdiini min xaraj wax dhiba alle subxaana wa tacaala diinta inagala ma doonin ee fudayd iyo naxariis ayay ku dhisanta marka markaad iska caadiga tahayna waxaa kuu bannaan inaad iska dayso lugaha maydhistooda oo khufaynkaaga masaxato marka dhibaata kugu dhacdo ee jabiire iyo kabniya meel lagaa saaro ama nabar la asturo kabniya waa inagii nidhi kullu maa yasturu ljurxa weeye wax kastoo dhaawaca qariya haddii balastarba lagugu dhajiyo balastarka inaad maydha ka dayso oo qunyaruu sidaa biyo korka ugaga masaxdo ayaa kuu bannaan qowlkaasina waa qowlka jumhuur ahlilcilmi oo jabiirada sidee loo gelaya waa maska masale hadal badan laakiin qowlkaa shiikhu maray baa ugu fiican in la yidhaahdo jidhka inta bed qabtana waa la maydhi dhaawacana farahoo qoyanunbaa sidaa dusha looga marin waana qaabka cabdullaahi bnu umar iyo ka ansaxay jumhuuru salafna ay mareen iyo walkhalaf jumhuur salaf walkhalafna ay mareen laakiin aqwaasha kale ee tilmaamaya gagabaysi baa lala imanayaa oo intaa yaree daboolan baa loola imanayaa iyo kuwa tilmaamaya me nabarka oo korkiisa jabiiradoo la masaxo iyo gagabaysi iyo waxa weeye jidhka inta bed qabta in la maydho intaasaa la ysugu darayaana waa qowl jira ee shaaficiyadii agtooda ka macruufka ah qowl kale inta yaree nabarkaa dhacaya waa jiraa wuxoo dhan isku soo ururiyo qowlkana ugu fiican qowlkan baa ugu fiican yidhi war jidhka inta bed qabtana waa la maydhayaa barta yaree jabiiradana fara qoyanuun baa lagu masaxayaa bes khalaas qowlkaasaa ugu fiican wa masxi lkhufayn masxulkhufaynka sifada masaxaadiisu an yamsaxa waa inuu masaxo akara daahirihima daahirkeeda inta badan waa inuu masaxo oo khufayinka inaad ilowba illow gacanta ku wada dhammaystirta waxba muhima faraho iska kala tagsan ayaad waxa weeye sidan oo kale u marin kartaa farahoo iska kala tagsan ayaad si iska liidliida saasoo kale u dul marin kartaa qasab maaha inaad korka maantaba ka masaxdaa waxba muhima wuxuu yidhi waama aljabiira jabiirada miyaa fa yamsaxu waa masaxayaa calaa jamiiciha dhammaanteed waa masaxayaa iyada dhammaanteed waa masaxayaa waxay sidaa u leeyihiin daliil gaaroo yidhi dhammaanteed waa masaxayaa ma jire waxa weeye waxay leeyihiin horta xukumka waxay ka beddel ahayd oo ahayd halkan in la maydho wixii ay ka bedelahayd xukunkeeday qaadanaysaa marka waa in masaxaad lagu dhammaystiraa waa waana qodobka labaadee waa masaxaad daruura keensatay bay leeyihin masaxaadda daruura keensatana waxaynu naqaanaa masaxaad quroo daruura keensato tayamumka baabka loo yaqaana gagabaysiga tayamumku isaguna waa maxay waa masaxaad ay keensatay daruuro iyadani kugu qasabto oo iminka adoo biyo helaya miyaad iska gagabaysan kartaa abadan maya falam tajiduu maaan fatayamamu waxa weeye waa maraa biyo weydeen ayaa gagabaysigu imanaya ama mar xanuun iyo wax la mida kugu kalifay ee qof odhan kara war waa iska gagabaysanaya ma jirto ilaa bidaruuratin dani inay qasabto mooyaane qof odhan kara jabiiraan isa saarayaana ma jiro ilaa bidaruurati marka taana way uga qiyaas qaadanayaan oo waxay leeyihiin masxu daruura laabudda min isticaabihi masxiga daruuraba keento in si dhab a ah loo wada koobaa intii la masaxayo waa lagama maarmaan waa midda labaadee meeshanay ka beddelka tahay maadaamoo si kaamila ah in loo maydho ay xaq u lahayd mubadalo manhugiina waa in sida sideedii laga yeelaa oo masaxaadii ah marka wاlأmru fi dalika waasic alxamdu lilah baabu nawaaqid اlwuضuء baab wuxuu u yahay waxyaabaha weysada jebiya waxyaabaha weysada jebiya shiikhu ilaa sideed shay buu tirin doonaa qayb ka mida waynu ku tacliiqin doonaa bal markaana eegno wahiya iyaduna alkhaariju min asabiilayn muطlaqan wixii labada jid ka soo baxaa waysada way jebiyaan muطlaqan iyadoo aan la kala qaadqaaday iyadoo aan la kala qaadqaaday waxaan ka soo baxay labada jid xubintaranka iyo duburta madaahir baa mise ma aha ma wax yar baa mise waa wax ma wax qallalan baa mise waa wax qoyan ma wax la yaqaanoo sida qaalibka ah soo baxabaa mise waa wax naadir ah farqi ma leh muطlaqan saasuu ku yidhi waxaasi hadduu kaba soo baxay labadaa jid yunqid اlwudu weysadii waa jebinayaa muطlaqan qowlkaasi baana saxiixahoo waxba sii taataaban mayne waa ka gudbaynaa qodobka labaad wadamu اlkaiir dhiiggii badnaana waa jebinayaa iyo wanaxwuhu wixii la mid ah dhiigga badan iyo wixii la mid ah ee mantagii iyo malaxdii iyo waxyaabaha noocaasa iyaguna waajibinayaan buu yihi laakiin waxaynu leenahay qowlkan waa laga fiican yahay qowlkan waa laga fiican yahay dhowr wajiba waa looga fiican yahay waa marka koobaadee asalku qofku cibaadadiisu waa inay saxiix tahay ilaa bidaliilin daliil cad oo muujiya inay cibaadadaasi burtay mooyaan waysadu waa min baab alcibaada waanu ogna waa cibaado markaynu leenahay cibaadadii wuduugu waa baatila oo way baaba'day oo way burtay oo way jabtay aynu leenahay laabudda min daliilin sariix saxiix daliil ku cad oo saxiixa waa inuu meesha yaallaa maantana daliilkaasi ma yaallo xadiis aan ansixin oo tilmaamaya qofkii mantaga ama hajaleela ka timaado ama dhiig ka yimaado ama hunga xadiiskii sidaa tilmaamaya waxa weeye qofkaa weysadiisu way jabtay iyo salaadiisiibe masalan dib ha usoo ha u soo weysaysto salaadana halkii ha ka sii bineeyo xadiiskaasi xadiis ansaxay maaha xadiista ansaxdayna mas'alada kuma cadda oo xadiiska saxiixa tilmaamaya axadkiina haddii waxa weeye ama waysadii ka jabto isaga oo ku jira waxa weeye salaadii sidii wax hungay oo kale sanka ha qabto isagoo sanka ishaya ha ka baxo salaada xadiiskaasna sariix kuma ah waa saxiix xadiisku laakiin kuma cadda masalada oo xadiiskaasoo kale waxay ka fahmeen in la leeyahay qofkii maadaaba uu dadkii moodsiiyey in sanka hunug ka soconayo oo intuu sanka isqabtay uu safkii sidaa kaga baxay mana hungine ama neef baa ka soo baxday ama wax la mido inuu kabaha qaato uun ayuu iska ilaaliyey oo ummaddu sii eegto istaado tolma maxaa ka sia mise kabihiinaabuu xadaya waa kan sii socda taasaa markaa loo diidaya dabeedna maxaa la sanka qabo sidii wax hungay iska dhig dabeedna waxay ka qaateen bacdu ahlilcilmi xadiiska ka fahmeen mar haddii hunuggii inta sanka laysqabtay la muujiyey in hunug daraaddii looga baxay hunuggii mar hadduu salaaddii jebiyey waysadiina waa jebinaya waayo qofkani wuxuu moodsiiyey dadka oo la yidhi waxaa dadka moodsiisaa qof hunug salaadda kala baxay laakiin waxaanu leenahay ka hunuga kala baxay inay weysadu jabtay daraaddeed inuu uga baxay iyo qofku hadduu cudurdaar leeyahay oo cudurdaar ku dhaco acdaarta qaarkeed wuu ka bixi karaae inuu linadaafa uga baxay oo arladayaad wasaladaynin oo qof dhiig ka soconayoo kale iska dhig oo leh ummadda dhiiggaygan ka dhowraya iyo masaajidka waxaanu la sii cararayaa inay taa tahay iyo inay tahay salaadii iyo weysadiiba way kaa baabado macnii kuma cadda masaladu wejiyaal dhowray ixtimaali kartaa maadaamay arrimaha ixtimaali karto weysadiisiibaa baaba'day waxaynu leenahay arrintu kuma cadda meel nebigu ku yidhi weysadiisaa baaba'dayna ma jirto waa qodobka kale eh waxyaabaha weysada buriya laa farqa fii qaliilihi wa kaiirihi farqi uma dhexeeyo intiisa badan iyo intiisa yar waayo xadaska ayaa ugu macruufsan wax wayse jebiya yaraan iyo badnaan ma kala laha yaraan iyo badnaan ma kala leh waxyaabaha kale waysada jebiyana waa sidaa hadday hilib geeloo la cunayo tahay iyo hadday waxa weeyaan tahay ciddii taabasho dumar wax ku burinaysay hadday tahay xubin taran la taabanayo ma in yar buu taabtay mise in badan buu taabtay wax la yaqaano maaha marka waxaynu leenahay baabkanna kaiir iyo qaliil maadaama shiikhu u kala qaaday qowlkani sax maaha waa midda kale masaladu waxay ku dhisan tahay oo qodobka saddexaad aynu ku naqdinayna ah wixii la odhan jiray marka alnijaasa khaarija fi saa'ir اljasad nijaasada ka soo baxda jidhka inta kale weysada way jibisaa qowlkii odhan jiray bay ku dhisantahay qowlkaasina daliilma le marka horeba oo isweydiintaa waxay tahay marka la leeyahay saxaradaa jebinaysa iyo kaadidaa jebinaysa iyo waxyaabahaasaa weysada jebiyaa ma waxay ku jebiyeen inay ka soo baxeen labada jid iyo wuxuu ka yimi hadduu xitaa dheecaan daahira yahay meesha ka soo baxay ma waxay ku jebiyeen inay labada jid ka soo baxeen mise waxay ku jebiyeen likownihim najisan inay nijaasada yihiin ma saasay ku jebiyeen labada iyomay ku jebiyeen saxiixu waa inay jidkaa soo mareen ayay ku jebiyeen laakiin nijaasa wayse jebisa wax jiraba maaha marka horeba daliilku ansaxayna ma jiro midda kale saxaabada nebiga ridwaanullaahi calayhim intaa soo jeer ayaa dhiig ka qulqulay oo iyagoo jihaad iyo qayrkii markaa ku jira dhiig ka qulqula oo qofka si caadiyana nabarku waa u gaadhaa waxa weeye jihaad iyo qayrkiina waa ku gaara mid kastoo uu dhiig kaga yimi lama odrhanin waysadiinnu way jabtay oo markii dhafoorka lagaaga dhuftay leebka dhiig badan baa kaa yimiyo intaqadat wuduu'uk waysadaadu way jabtay bal saxaabadu salaadooda way sii wateen iyagoo dhaawacu dhiigu ka qulqulayo sida awadeed baa xasanulbisri u yidhi kama ay suulin markaa salafka iyo saxaabadu inay ku tukadaan calaa jiraaxaatim dhaawacyadooda inay ku tukadaan iyagoo dhigu ka soconayo marka waxaanu leenahay qowlkani laysa bisaxiix shiikha waa kuwaa ku naqdinaynaa laftiisuna qowlkan kaleaynu tilmaamaynana waa leeyahay waaya sida mukhtaaraat uljaliya uu ku rajaxay qowlkan kalena marka ayaa agtiisa ka saxeexa laftiisu marka qowlkaa waynu ka diidnay dhiig badan baa wayse jebiya waxba kama jiraan wa zawaalu lcaqli caqligu oo zuula oo binawmin hurdo ku zuula aw hayrii hurdo waxaan ahayn sida waalidii iyo miyir doorsoonkii waxyaa kuwaana itifaaq bay ahlulcilmigu ku soo naqliyeen hadduu qofku waasho ama miyir doorsoma in waysadu jabayso amaa hurdada waa mas'ala khilaafiya laakiin saxiixu waxa weeye waysada hurdadaa idraaka tagsiinaysa ee qofku aan lolac uun ahayne taa waxa weeyaan shucuurkiisu lumaya ah iyo dareenkiisu way jebinaysaa ama ha yaraato ama ha badnaatee qowlkaasi baynu markaa iyadana rajaxaynaa adiladana ku sugan wa aklu laxmi aljazuur hilib geel cunistiina weysada waa jebisaa hilibkaa geel ee la cunaya ama ceydhin ha noqdo ama bisayl ha noqdo soo hore umaynaan soo tilmaamin hilibka in ceydhin lagu cuni karo taa waa isla ognahay filaya waxa weye hilibka ceydhin ha lagu cuno ama bisayl ha lagu cuno farqi male waa cunista taa taabashada maaha maantaba haddaad adigu geela qalayso oo geel qal tahay oo maantaba jarjarayso waysadaada waxba yeeli maayo waxa laali wuxuu yeelayaa ma jirto laakiin markuu wax ku yeelaya waa markaad cunto ama in yar ka cuno ama in badan ka cuno ama ceedhin ku cuno ama bisayl ku cuno hilibkii geela haddaad qac ka siiso khalaas waysadaadi waa jabaysaa qowlkaasi baana saxiix ah adilada saxiixa ee suganna waafaqsan wa lmar'ati bishahwa gabadha oo kalgaca loo taabtaa iyaduna waa jibinaysaa buy adigu dhowr qowl baa masalada ku jira saddex qowl baa ugu macruufsan in la yidhaahdo dumarku waajibinayaan muطlaqan ama shahwo u taabo ama ha u taabano in la yidhahdo war dumarku waxba jebin maayaan muطlaqan iyo in waxa weeye la kala qaado oo shahwa iyo biqayri shahwa loo kala qaado saddexdaa qowl baa ugu macruufsan aqwaashu waa dhowr laakiin saddexdaa qowl baa ugu macruufsan qoladii shahwada iyo bikayri shahwa u kala qaadaynaa qolana waxay tixgelisay madinatu shahwa halka shahwada loofileenka u ah halka shahwada loofileenka u ah qolana maxay tixgelisay shahwada lafteeda hamadda lafahaanteeda iminka shaaficiyadoo kale iyo markay leeyihiin dumarka maxaarimtu waysada ma jebiyaan wixii aan xaaska ka ahayn hooyadaa haddaad taabato walaalahaa taabato iidooyinkaa taa taabato ma jebinayso laakiin haddaad xaaskaaga taabato ama gabadh kaloo ajaaniba taabato ama nooc la ishtihayn karo oo ay tahayba gabadhan aad taabanta hadday ilmo yaroo dhashay tahay waxba kaa jebin mayso iyaga laftoodu shahwadii bay eegayaan maxalkii shahwada oo waxay leeyihiin maxalka shahwadu waxa weeye waa gabadhaa gayaanka ah ama aad qabto ama yaad qabina arladeeda joogta laakiin haddaad hooyadaa ama salaanto ama eedadaa ama wixii la midoo gacan qaado ama aad si kaleba u taataabato dhibaata kuma jirto waysaadu jabi mayso qowlkanina muxuu tixgeliyey maxram iyo maxram la'aan uma kala qaadin wuxuu tixgeliyey uun isagu shahwada lafteedii walaashaa haddaad shahwo u taabatay yanqudu wudu'uk waysadaadu way jabaysaa haddaad walaalnimo u taabatayna mushkilad kuma jirto gabadhan ajnabiga ah haddaad shahwo u taabatay waysadaadu way jabi haddaanad shahwo u taabane dhakhtarnimaad u taabatayba oo dabiib baad tahay dhakhtar baad tahay dabeedna waxaad u taabanaysaa maxaa jira meesha buktaa maxay tahay nabarkii baad u taaba lakin waxba kama rabtid ala waxaad ka rabtaa ma jirto dhakhtarnimaa kuu geysay laa yanqudu wuduu'uk marka runtii aqwaasha saddexdaa qowl baa ugu macruufsan aqwaashu way ka badan yihin lakin saddexdaasa ugu macruufsan marka la ururiyana waxaynu rajaxaynaa oo nafteennu ay si dhaba ugu xasiloon tahay inaan dumarba wayse jebin iskuba soo ururiyo inaan dumarba wayse jebin hada huwa aladii tadma'inu nufuusuna min xaysu aladillati alsharciya min alkitaabi wاlsunna wa aqwaali salafi اlumma nafteennu waxay si dhaba ugu xasiloon tahay marka aynu ka eegno adilada kitaabka iyo sunnada iyo fahamkii salafkii ummaddan inaanay dumarku waysadaba jebin sidoodaba waayo nebigu sala allahu alayh wasalam meel uu ku yidhi waar dumarka iska ilaaliya waysadeeda ka jibinayaan haba yaraatee ma jirto intaana rag iyo dumar way isku dhex jireen mid la qabo mid kula dhalatay mid kale meel lagu yidhi waar hoy markaa wayse qabtaan dumarka jidhkooda iska dhowra ama saxaabadu ka yaaci jireen o odhan jire nahana wayse jebini abadan ma dhicin meel ay ku taallaa ma jirto maadaamay sidaa tahay nebiga sala allahu aleyh wasalamna xadiis quroo uu yidhi dumarkaa idin weyse jebinaya aan lahayn xadiiska ugu dhow ee masalada ugu soo dhowaana uu daciif yahay waa xadiiskii ninkii gabadha dhundhunkan jiray ee waxa weeyaan aayadda qur'aanka ay ku degtay ee ina alxasanaat yuhibna sayi'aat yacnii kaasina xadiiska tilmaamaya weysada waa daciif ee xadiisku isagoo bilaa weyse ah sugan yahay qisadu suganta aan wax weyse asheegayn ee salaaddii ma nala tukatay uun lagu yidhi markuu yidhi hawl baan ku kacay wareera la yidhi salaaddii ma nala tukatay dabeedna aayadda qur-aankee soo degtay loo sheegay ee aan la odhanin orodoo soo weysayso riwaayadda tilmaamaysaa waa daciif aw laamastumu nisaana taabasho caadiyana way aqbashaa galmana way aqbashaa siyaaqa aayadda markaad eegtana waxa ku sii habboon in galma looga jeedo si qaybta tayamumkuna u shamliso tahaaratu suqra iyo walkubra haddii kale wuxuba waxay noqonaysaa aw laamastumunisaana taabasho lagu tilmaamo aw jaa min alaqaa'idi aw laamastum waxababa waxay noqonaysaa inay ku socoto maxay xadaskii yaraa ayuunbaa tayamumka laga ratibaya haddaad laakiin halkaa galma ku fasirto waxay noqonaysaa xadaskii yaraa iyo xadaskii weynaa oo la yidhi aakhirkii falam tajiduu maaan fatayamamu oo labadaana la yidhi tayamumku bedel buu ka noqdaa xadas yar iyo xadas weynba marka waxaanu leenahay dumar weyse ma jebiyo ama badrheedh ha loo taabto ama kalgacal ha loo taabto ama ha isku dhaceen qowlkaasi baa min xaysu aladilla ugu xoog badan aqwaasha kale ahlulcilmigana waa ixtiraamaynaa waayo ijtihaad bay masaladu saa'iq u tahay wallahu aclam wamasu lfarji xubin taran la taabto farjiga weliba ilaa duburta wuu shamliyaa oo odhaahda farji xubinka taranka haddii la taabto waxa weeyaan iyadana waysadii way jibinaysa iyada sideedaynuu daynaynaa man masa dakarahu falyatawada xubin taranka haddii la taabto waysadu waa jabi wa taqsiilu maydkii oo la maydho iyana waysada wuu jebinayaa buu yii lakiin saxiix maaha kaana waa ku tacqiibinayna saxiix maaha maydla taabtaa wayse jebiya qowl saxa maaha maydha ka sugnaanaysaana markaa xadiisku sugan yahay waa calaa sabiili اlistixbaab waa sunne ahaan waa sunne ahaan marka qowlka ugu fiicani waa in la yaahdo maydka marka la maydho waa laga maydhanayaa istixbaaban marka la qaado ee la xambaarana waa laga weysaysanayaa istixbaaban xadiiskuna waa sugan yahay la yhahdo amaa wuu jibinayaa oo haddaad mayd taabato waxa weeye weysadaadaa jabaysa qowl saxa maa wax daliiloo ku suganina ma jiro wariddatu diin ka bax qofkoo diinta ka baxaana waxa weeye iyaduna way jibinaysaa buy weysadii wahiya tubdilu wahiya tuxbiu waxay burinaysaa alacmaala kullaha acmaashoo dhan bay burinaysaa iyada lafteeda fiihi nadar fiiraa ku sugan waayo waxaan loo yaqaana riddada ama diinka baxu acmaashoo dhan ma jebiso haddii qofku diinta u noqdo ee qayd waxa ah inuu gaalnimo ku dhinto qofka acmaashiisu markay buraysaa cala alqowli asaxiix adiladana waafaqsan xadiiska xatiim ibnu xisaam iyo qayrkiiba waxa weeye waa marka uu gaalnimo ku dhinto ama qofku haddii waxa weeye uu diinta ka baxo isagoo muslin aha hadhowna dib ka soo muslimo oo fayamut wahuwa kaafirun aanu noqon binas qur'aan sida ku timi oo suurat albaqara ayadda laba boqol iyo toddoba iyo toban iyo qaabka ku timi aanu gaalnimo ku dhiman waxay noqonaysaa in waxa weeye acmaashiisii hore uu leeyahay hadduu xitaa xajatulislaam hore u gutay marka dambuu soo muslimo odhan mayno acmaashaadii hore way burtay xajkaagii waxba kama jiraane iminka xaj cusub baa kugu waajiba abadan acmaashiisii hore o dhan waa leeyahay qofka acmaashiisu waxay burtaa lain ashrakta layaxbadanna camaluk waxay burtaa oo baaba'daa waa markuu gaalnimo ku dhinto marka laakiin waxaa maxalul ijtihaad noqonaya haddii aanu gaalnimadii ku dhiman toobadna keeno camalkaa uu ku dhex jiray qayb laysla ogol yahay inay buraysaa way jirtaa sida salaadiiyo wixii la mida haddii dhexdeeda gaalnimo lagula yimaado camalka inuu burayo laakiin camalkan aan dhexdiisa aanay dhicin camalkay dhexdiisa dhacdana haba buriso iyo xajkiiyo wixii la ah laakiin camalka aanay dhexdiisa dhicin ee dabadiisa dhacdo isagoo raadkii camalku joogo ma burinaysaa mise ma burinaysa waa maxalulijtihaad ahlulcilmiguna waa isku hayaan waysadoo kale shaaficiyadiio kuma buriyaan ma buraysa bay ahdaan tayamumkaoo kalena way ku buriyaan farqiga u dhaxeeyaana waa farqi macruuf ah oo midna istibaaxay ka dhigayaan midna dahaaro kaamilay ka dhigayaan halkeediinu insha allahu kelmad kaga odhan doonaa tayamumka markaa buxurtu masaladu ijtihaad way geydaa oo macnaha la isweydiinaya waxaa weeye qofkii isagoo muslinabo ila gaalmo weysaystay isagoo muslinaboo hadda weysaystay isagoo salaaddii u diyaaroo isla tuko ayaa shaydaan istusayo markaasuu diintiiba ka baxa waana wayse qabaa in yar kadib baa la wari ahay miad waxba isku faray miad qof caadi ahay bal waxaad ku kacdayda markaasuu yii khalaas hadda laga bilaabo allaanu soo noqonaya waan waalaaba eh ilaahay baan u toobadkay wixiiba ka noqda maxaa la yeelaya weysadiisii ma qabaa mise ma qabo horta uma odhanayna ord waaye salaadana gal mise waxaynu odhanaynaa waa tii gaalnimadu weysadii ku dhacday oo weysadii baaba'day hadda ord soo weysayso iyomaa la odhanaya qolo waxay yidhaahdeen adeer maydh baaba ku waajibayso oo maydhaasay weysaduna hoos gelaysaa ila gaalka inuu maydhaa waa waajibay qolo kalena waxay war maydhu waajib ma ahayn gaalku yaa walba sunna iska ahayde maydhna kuma waajibine ninka weysadiisuna kama jabine ordoo salaada tukadheh inkaari kugu jiidhae qolana waxay ahdeen maye midh uma guntana eh weysaad sheegaysaaye islaamnimadkiisiiba waa tii mar dhaweed baaba'ay wixiibaa kui burayay ninka orodoo hadda soo weysaysadhe markaa runtii masaladu ijtihaad waa u ijtihaad way geyi kartaa acmaashiisii hore ee gaalnimada horteed ahaatay markuu muslimnimada kusoo noqdo inay u jiraysana intaasoo adiloo saxiixa muujinaysa oo bal iska dhaafa gaalka jaahiliga ah ee gaalnimada asalka aha ku sugan acmaashii khayraadka aha ee uu sameeyey fii waqti kufrihii hadduu muslimnimo dhaba la yimaado way anfici walislaamu yajubu maa qablahu wixii hore macaasi iyo kufri ahaana wuu masaxayaa islaamku khayraadkiisii iyo samafalkuu samayn jirayna mar hadduu muslimnimo ku gebagabeeyey tii horena alla waa ku abaalinaya marka masalada nadar baa ku sugan adilada uu daliishadayna waxaa ka mid ah saddex daliil buu daliishaday masaa'ilka sideeddaa naaqidee uu sheegay saddex buu daliishaday waa liqowlihi tacaala aw jaa axadu minkum min alqaa'id aw laamastum الnisa haddii axadkiin ka yimaado xagga kortaga ama aad dumarkii taabataan ama u galmootaan mid lagu fasiraba laakiin inaad u galmootaan baa sii fiican wasu'ila waxaa la weydiiyey annabiyu sala allahu alayh wasalam an natawada'u min luxuumi libil hilibka geela maka weysaysanna faqaala nacam rawahu muslim wa qaala fi lkhufayni wuxuu kaloo yidhi nebigu khufeynka walaakin min qaa'idin baad ka khufaynkii waxa weeyaan aad waxaa leeyahay aad u masaxan walaakin min qaa'idin waad u masaxan saxaradii iyo wa bowlinkaadidii iyo wa nawmin hurdadii macnaa saddexdaasi xadiiska safwaan ibnu casaal wuxuu muujinayaa inay weysada jibiyaan maadaamuu la yidhi khufaynkii waad masaxanaysaa kana bixin maysid janaaba mooyaane laakiin waxaad u masaxanaysaa markay saxara kaa timaaddo oo macnaa weysadii horaa kaa jabaysa deedna waad masaxanaysaa iyo wa haddii kaadii timaaddo oo weysadii horaa jabaysa deedna waad masaxanaysaa iyo wa haddii hurda kugu dhacdo weysadii horaa kaa jabayso waad masaxanaysaa xadiiska saasuu tilmaamaya rawaahu النasaa'iyu wالtirmidiy wasaxaxahu halkaa haynoo joogto allah subxana wa tacala aclam